يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان سحر سحر ما لغفر كره مسألة داس ayay noo joogtaa maanta oo aynu waxoogaa isdultaagi doonnaa in sha allahu tacaala يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يفقه قولي ikhwati alacsaa waxaynu ka hadlaynay arrintii ku saabsanayd sixirka iyo wixii la halmaale ee isaga soo hoos gala iyo sixiroolayaasha ayaynu hadalkiisii ku jiray haddii aan in yar yaro xasuusanno xalqadihii u dambeeyey waxaynu isdul taagnay xukmu sixri wasaxara sixirka xaaladiisa hadday barashadiisa tahay iyo hadday ku dhaqankiisa tahayba shareecadu halkii ay saartay iyo xukumkii ay siisay inaan ka hadallo baa mowduuceennii ugu dembeeyey uu ku saabsanaa laba masalo ayaynu markaa sixirka u kala qaadnay ka hadalkiisa sixri sixirka daata ahaan ama maaddo ahaan islaamku muxuu ku xukumay waxaa kaleynu u gudubnay barashada sixirka iyo bariddiisa labadaa masalo oo isa saaranna xukumkooda waynu ka hadallay labadaa mowduuc markaynu meel saaray ayaa haddana waxaynu u gudubnay masalooyin xidhiidh la leh sixirka markaa shan qodob baynu u kala qaadnay masalooyinkaana waxaynu ka hadalnay xukmu saaxir almuslim ruuxu muslimi hadduu aafoobo oo cilmu sixirkii uu ku dhaqmo shareecadu maxay ku xukuntay waxaa kalaynu ka hadalnay ruux ehlu kitaab ah maalan yahuudi ku hoos nool dowladda islaamka ama nasraani ku hoos nool dowladda islaamka oo amni iyo dimo ugu hoos jooga islaamka haddii uu sixiroolo noqdo uu dadka sixiro shareecada islaamku halkay saartay waxaa kaloo inayana ka hadalnay haddii qof dumara muslimad ha noqoto ama ahlu kitaabba ha noqoto eh haddii ay sixirkii ku dhaqmayso oo ay isticmaalayso dadkii sixrayso shareecada islaamku sideebay u aragtaa ama maxaa lagula dhaqmayaa masalada afraad aynu ka hadalnay haddaa xasuusataan waxay ku saabsanayd ruux saaxir ah oo sixirkii ku caddaaday inuu saaxir yahay marka loo awood sheegtee lasoo qabto ee xukumkii iyo shareecadii islaamka la hoos keeno intii aan lagu fulinin xuduudiisa sixirkii inuu ka toobo keeno ma laga dalbanayaa oo istitaabo ma la weydiinayaa saaxirka haddiise uu hadduu toobo keenose se towbadiisu aqbal ma noqonaysaa masaladaana waynu ka soo hadallay culimmadu siday yidhaahdeen masalada shanaad ee casharkeenna caawa uu ka bilaamayo waxay ku saabsan tahay ma bannaan tahay ruux la sixray in sixirkii la sixray sixir kale lagaga furo sixir sixir ma lagu furi karaa masaladaas ayay inoo joogtaa maanta oo aynu waxoogaa isdul taagi doonaa in allahu tacaala masaladan markaad kutubta carabiga ka baadhayso ereyga ay isticmaali doonaa wuxuu noqonayaa annushra nuun shiin ra iyo tagaab annushra marka culimmadu way isweydiiyeen xukmu nushra sixir sixir ma lagu furi karaa af soomaaliguna wuxuu noqdaa sixir fur sixir sixir ma lagu furi karaa ama sixir qof sixiran ma laga furi karaa oo sixir kala ma loo isticmaali karaa masaladaas culimadu aad bay uga hadleen mawaaqif kala duwanna way ka qaateen nushro waxaa la yidhaha sideedaba waa erayo iyo kelimaad ruux sixran lagu aqriyo looga gol leeyahay dhibta sixirka haysataa in lagaga furdaamiyo oo lagu cilaajiyo saaxi qofka sixirku qabtay masalada horta nushradu waa intaa ruux sixran oo sixir yani sixirkii laga furayo ruux sixran oo sixirkii laga furayo culimadu labay u kala qaadeen in ruuxan sixran waxa sixirka lagaga furayaa uu yahay adkaar iyo qur'aan iyo allabari shareecada ku bannaan iyo inuu yahay sixir dalaasim iyo kelimaad aan la garanayn iyo shirkiyaad huwan labadaasaa loo kala saaraya oo nushray nushro ma tahay keliya xukunka ma qaadanayso ee sixir furka waxaa la eegayaa ruuxan sixran cidda sixirka ka furaysa waxa ay isticmaalayso ayaa la eegayaa nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam markay saxaabadu u yimaadeen ay yidhaahdeen ruqyo iyo taxliil baan isku akhrinaa iyo tuf ee shareecadu maxay ka qabtaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bal ii soo bandhiga waxyaalaha aada isticmaashaan haddii aanu shirki ku jirin laa ba'sa bihi marka haddii ruuxan sixran loo adeegsanayo asmaa'ullaahi alxusnaa oo la magangelayo ama kalaamka ilaahay oo rabbigeen inoogu ballan qaaday wanunasilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa waraxmatun lilmu'miniin haddii taa la adeegsanayo sixirkii lagu furayo iyada laba isku diidani ma jirto oo way bannaan tahay waxaa laakiin muranku ka joogaa oo qoloba ay si u aragtay in sixirkii sixir lagu furo in sixirka sixir lagu furo in sixirka sixir lagu furo masaladaasi masalo bannaan ma aha jamhuuru ahlilcilmi sida ay ku tegeen weyniga muslimiintu culimmadeedu waxay ku tegeen sixir sixir laguma furi karo sixir sixir laguma furi karo waxaanay daliishadeen aayadaha qur-aanka ee soo socda iyo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee soo socota markuu ilaahay sixirka ka hadlayay guud ahaan wuxuu ilaahay tilmaamay sixirka ku dhaqankiisu dhib mooye inaanu dheef lahayn wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay baranayaan saaxiriintu cilmi aan dhib mooyeene dheefba u lahayn maa yaduruhum wax dhibaya walaa yanfacuhum oo aan anfacayn marka shaygan la adeegsanayaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu caddeeyey manfacaba ma leh meel loola xisho oo qof bini-aadmiya nasri iyo faa'iide iyo haddii aan laydhaha dawo looga raadiyo maba ku jirto biqowlihi tabaaraka wa tacaala waa dhib unbuu keenaa faduru yusaal sideedabana qaacido usuuliga waxay leedahay adduru yusaalu walaa yu'taa bihi dhib lama soo jiito ee waa la suuliyaa mar haddii ilaahay uu tilmaamay sixirku meel laba inaanu ku samayn waxay yidhaahdeen sixir lama isticmaali karo oo sixir kale oo qof haysta lagagama fujin karo waxaa kaloo rabbi tilmaamay subxaanahu wa saaxirku marnaba inaanu guulaysanin walaa yuflixu saaxiru xayu ataa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa ilaahay baa sheegay oo wuxuu yidhi meel kastoo saaxir uu hawl ka dayo ama uu wax ka qaba is idhaahdo dhoobadunbuu biyaha sii siyaadiyaa mooyaane xaabadana bensiinkunbuu ku koriyaa mooyaane saaxirku wax manfaco ahuu keenaa ma jirto in badan waxaa dhacda intoo saaxir loo tago oo la magansado oo sixir inuu furo la rabo inuu sixirkii kale uu sameeyeyna uu isku rogo ruuxa oo halkii la rabay inuu sixirkii hore furo in khaadimka khaadim waxaan uga jeednaa saaxiriintu waxay adeegsadaanoo isticmaalaan qowm shayaaiinuhu ay xidhiidh la leeyihiin maa min saaxirin ilaa huwa yastakhdimu jinnan saaxir wax sixraa ma jiro haddii uu saaxir jiro wuxuu haystaa junuud ama arwaax ama shayaadiin ay ka dhaxeeyo heshiis ka dhaxeeyo oo ay heshiis ku leeyihiin sharka iyo dhibaatada jinka sixirkii hore loo adeegsaday marka sixirkan dambe jinkii furi lahaa laga dabageeyo waxaa suurtagal ah in jinkii hore meesha ku jiray uu ka awood badan yahay jinkan jinkii hore meesha ku jiray dhibta waday inuu ka awood bato jinkii laga dabageeyey ee layidhi soo buri sixirkiisa dabadeedna uu kuba qasbo cifriidkan meesha ku sii jiray shaydaan kale laga dabageeyey inuu adeegsadaba oo uu dhibaatadii sii kordhiyo ayaa inta badan ay noqotaa oo hawshii ay sii cuslaato waxaa la yidhaha inqalaba asixru cala saaxiri sixirku yaalaa wuxuu isku gadiyaa isku isku rogaa ruuxan sixirka samaynaya walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa marnaba ma guulaysto saaxirku oo sixiroolayaashu arwaaxda ama jimanka ama shayaadiinta ay la heshiis yihiin way kala baawar wen yihiin sida bini-aadmigu dowlad dowlad iyo qabiil qabiil iyo ruux ruux u kala xoog wen yihiin laba ruux way kala xoog badan karaan laba qabiilna way kala xoog badan karaan laba dowladoodna way kala xoog badan karaan markaa saaxirkan waxay ku xidhan tahay shayaadiinta uu xidhiidhka la leeyahay sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa saaxir haddii loo tago sixir kale fur la is boqolkiiba sagaal iyo sagaashan wuu ka sii daraa ilaahay baana ku ballan qaaday walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa waxaa kaloo nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam acriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqaa maa lam yakun fiihi shirkun rawaahu muslim ruqyada shareecadu inoo bannaysay waa waxaan shirki ku jirin saaxiroolena waxaynu nidhi sixirkiisu maba kici karo haddaanu isticmaalin shirki haddaanu sixirka u isticmaalin shirki sixirkiisu baawarba ma yeesho siyaabo badanna waa inagii soo maray oo saaxirku uu ku caabudo shaytaanka lidaalik waxay leeyihiin culimmada islaamku nushro iyo sixir fur looma adeegsan karo saaxir dhib kalena way ka timaadaa saaxirka haddii loo adeegsado inuu sixirkii furo dhibta kale ka imanaysaa waxa weeyaan ruuxan saaxirka ah uu tegitaanka loo tago ruuxa saaxir u taga walow yuuba rumaysannine salaad laga aqbali maayo arbaciina yowman waa caqiidadii xidhiir la leedahay haddaad rumaysatana kafara bimaa unzila calaa muxammed marka sixir sixir laguma furi karo waxaana keenaysaa inuu sixiroolihii kibro oo mar allaaliya markuu sixir loola yimaado sixirkii furuu la yidhaahdo inuu suuq yeesho oo ay caamadii u moodo inuu manfaco leeyahay oo aad adigu ku caawiso saaxirkii inaad dadka u soo jillaabto hebelba wuu u tegay iyo hebelba wuu u tegay baa ka dhalanaysa ilaahayna wuxuu yidhi qur'aankiisa wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan markaa saaxir sixirroola ah inaad suuq u samayso oo aad u tagto waxay hoosaasinaysaa muslimiinta kale caamada ah waxaa dhacda ruuxan saaxirkiihi hadduu kalsooni shacbiga ka helo inuu shacli shacbiga ihaanaystuu dullaysto waxaa jiri jirtay oo kutubaha ku qoran magaalo dhan oo nin saaxiri ku noolaan jiray labada qoys ee isguursadaba baad buu ka qaadi jiray marka reer isguursadaanba wuu ka warhayaa sida samaanyaalaha oo kale oo labadaa ruux wuxuu kala dhex dhigayaa rabti labadii ruux buu kala xidhayaa sixir buu ku kala xidhayaa markuu sixirkii ku kala xidho ayaa isagii loo baahanayaa waxaa la leeyahay reerkii isu fasax sixirkii uu xidhay buu furayaa dabadeedna reerkii way u sallaxmaysaa caaduu ka dhigtay qoyskii isguursanayaba inuu ka shaqaysto uu sixirkaa xidho oo marka dambe isaga loo yimaado dabadeedna uu sixirkii furo ilan kalsooni buu ka qabaa shacabkii dadkiina wuu ihaanaysto waa dullaystay marka haddaynu saaxirkii nidhaahno waa ku ogol lahayee sixirkii sixir ku fur waxaa dhacaysa inuu isagu sixirkiisii adeegsado dabadeedna markay dadku u baahdaan sixirkiisii inuu furo lidaalik ma bannaana in dadka loo jabiyo oo loo gumeeyo saaxir shirki iyo gaalnimo ku shaqaynaya sixirka meel faa'iide leh ma ku jirtaa ma jirto loomana deliishan karo sixir baa sixir lagu furayaa min baabi daruura ma soo gelayo waan u baahday inaan sixiroolo u tago si uu sixirka u furo baabkaa ma soo gelayo sababta aan uu soo gelayo waxa weeye sixirka barashadiisa marka horeba shareecadu way maanacday u tegitaankiisana waa la maanacay waxaana la inoo sheegay inaanu faa'iido soo hoynin lidaalik qofka in lagu lugeeyo meel aan faa'iida ku jirin shareecadu ma ogola waayo wakhtigaaga iyo cumrigaaga iyo lacagtaaduba xisaabbay yeelanaysaa lidaalik in qofka muslimka ah meel aan faa'iida kaga jirin oo ilaahayna tilmaamay in la yidhaahdo dawaa kuugu jirta rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam wuu xaaraameeyey in la isku daweeyo shay xaaraam ah yaa cibaad allah tadaawu walaa tadaawuu bixaraamin dhaabahaasaa jiriyo goodigaa addoommadii ilaahay oo isdaweeya laakiin xaaraan ha isku daweynina in allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum xadiid kalaa odhanaya ilaah subxaanahu wa tacaala dawadiinna ma gelinin wuxuu marka horeba idinka xaaraam yeelay khamriga oo ilaahay inay manfaco ay ku jirto uu tilmaamay haba yaraate eh ayuu haddana isku daaweynteedii xaaraam yeelay khamriga markuu ka warramaya ilaahay khamriga iyo khamaarka wuxuu ilaahay qur'aankiisa ku yidhi qul fiihimaa imun kabiiru wamanaaficu linnaas qul fiihimaa imun kabiiru wamanaaficu linnaas waxaa ku sugan manfaco haba yaraatee laakiin dhibteedaa ka badan tii sidaa la yidhi ayaa rasuulkeennu wuxuu yidhi markii la weydiiyey layidhi khamriga ma isku dawayn karaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa laysat bidawaa khamradu dawo ma aha walaakinahaa daa ha yeeshee khamradu waa cudur iyadaaba cudur abuurta ee khamradu wax dawo ah ma leh maca annahaa ilaahay leeyahay manaafic linnaas oo yar ayaa ku sugan marka haddii ilaah subxaanahu wa tacaala uu maanacay tii manfacada yar lahayd in laysku daweeyo ka ilaahay inooga warramay sinaba inaan manfaca ugu jirin in dawo laga dayaa way ka sii daran tahay lidaalik masalada nushrada laydhaa in sixir sixir lagu furaa waa masale xaaraam ah waana masale hiil sixiroolo ah shareecaduna sinaba uma oggola in sixirka la adeegsado ama loo tago sixiroole ama daawo laga raadiyo ama sixir kale inuu furo laga raadsado islaam haddaynu nahay oo laa ilaaha ila allahu inagu qoran tahay in sixiroolo loo tagaa aslan ma bannaana masalada markaan intaa ku dhaafno inaan sixir sixir lagu furi karin waxaynu uga gudbaynaa dadkan sixirka isticmaala maxay ka aaminsan yihiin sid intooda badani sixirka wejigay u arkaan maxay ka aaminsan yihiin sixirka sixirroolayaasha badankoodu waxay aaminsan yihiin cilmiga sixirka la yidhaa inuu yahay cilmi la yidhaahdo cilmu اlarwaax taxdiir اlarwaax istikhdaam alarwaax waxaanaan adeegsanaynaa waa arwaax bay yidhaahdaan ha ahaato markaa qod dadka inay ugu sheegaan dadkii dhintay ruuxdoodii ama ha yidhaahdaan malaa'igaha ilaahay baanu soo xaadirinnaa oo nala shaqeeya ama ha yidhaahdaan jin muslim ah ayaa noo adeegoo nala shaqeeya ha yidhaahdaan sideedaba waxay isticmaalaan istilaaxaad iyo eray bixin qofka lagu dagayo oo sixirka looga dhigayo baab ibaaxo ah oo bannaan oo shareecada ilaahay aanay diidanayn ayay inta badan u sawiraan waana ariiqii ugu horeeyey uu ku liibaanay ama uu ku guulaystay ibliis lacnatullaahi calayh baabka ay sixiroolayaashu dadka uga dhaadhiciyaan waxaan inaanu sixir ahayn ee cilmi la dunni ah waa cilmi xagga ilaahay laga gaadho oo karaamo ah oo dadka qaarkood ilaahay uu siiyo ayay ka odhanayaan ama waxaanu adeegsanaynaa malaa'igihii jibriil iyo mikaa'iil waxaasoo dhan iyagoo akhriyaya baan kuu soo bandhigi doonaa marka sixiroolayaashu ku odhan maayaan sixir baan isticmaalnaa ee waxay ku odhanayaan cilmi ilaahi ah oo qiimo badan oo xikmad ah baanu isticmaalnaa waana dariiqii ibliis lacnatullaahi calayhi nebiyullaahi aadam uu jannada kaga soo saar kaga soo saaray waxaanay isticmaalaan hadallo oo qurux badan shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrufa alqowli uruura sukhrufa alqowli guruura waxay isticmaalayaan hadallo qurux badan oo aan ku didinaynin oo aad u qaadanayso inuu yahay sheekh caabid ah oo alla yaqaan ah oo karaamo leh wuxuu adeegsanayaana waa jin iyo shayaadiin iyo sixir weeye ibliis baa markuu nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam damcay inuu jannada ka soo saaro geedkii uu ka maanacay ilaahay nebi aadam ibliis wuxuu ugu tilmaamay hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla <clears throat> geedkan ilaah baa idinku cadhoon doona jannadaa kaga bixi doontaan waa ku fasahaadi doontaan muu odhan ibliis aadam wuxuu ka dhaadhiciyey geedkani inuu yahay shajaratu alkhuldi wa mulkin laa yabla geed lagu waaro oo boqortooyo aan guumoobayn oo aan dhammaanayna lagu gaadho ayuu u bixiyey waa eraygu isticmaalay fawaswasa ilayhi الshayطaanu qaala yaa aadamu hal adulluka calىa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yablaa ma ku tusaa geed aad jannada ku waarto boqortooyadaaduna aanay weligeed cadceeddu ka dhicin markuu sidaa ku yidhi haddana wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaar maray ibliis si uu kalsooni uga helo nebi aadam calayhi salaatu wasalaam inaanu warkaa uu soo tabinayaa been ahayn waqaasamahumaa innii lakuma la min annaasixiin wuxuu dhaar ugu maray inaan anigu naasixiinna ahay oo dantiinna iyo wanaaggiinna uun aan wado saasuu ibliis ku yidhi nebiyulaahi aadam haddaba goldaloolada iyo nuqtata dacfiga ilmo nebi aadan ay leeyihiin waxa weeyaan ballanqaadyada beenta ah oo haddana hadallada la qurxiye macaan la hubinayo cilmigan sixirkana sidaynu ka soo warrannay aasaaskiisa iyo gundhigiisa iyo seeskiisa waxa iska lahaa ibliis ibliisna waa yaqaan bini-aadmi sida loo marin habaabiyo kutubta sixirka dhammaantood haddaad aqrido waxaad ugu tegaysaa cilmigani inuu yahay cilmi loo baahan yahay cilmi faa'iide leh cilmi la isticmaalayo ismullaahi alacdam lagu odhan maayo waxani waa sixir laakiin waxa weeye cilmi karaamo lagu helo cilmi darajo lagu gaadho cilmi makhluuqaadkoo dhan ay kuu adeegayaan sida nebiyullaahi sulaymaanba ay jin iyo insi iyo shimbiro iyo duyuurba ay u adeegeen cilmigani waa cilmi karaamaysan waa cilmi xagga ilaahay laga ogol yahay waa cilmi shimbiraha aad kula hadli doonto waa cilmi quraanjada aad kula hadli doonto waa cilmi ismullaahi alacdamka aada ku ogaanaysa bay ku odhanayaan si aada ugu qanacdo kutubtooda erayadii ku qoraa baan jeclahay inaan idin maqashiiyo waxay odhanayaan wa ajmaca aaraa'u akhar alxukamaa waxay isku waafaqsan yihiin akharu alxukamaa xukamada waxay ka wadaan sixiroolayaasha ereygaa xukamay isticmaalaan saaxirkana waxay u isticmaalaan xakiim bay yidhaahdaan cilmulxikma ayay yidhaahdaan cilmu sixirkana ragga sixirka aqoonta u leh badankooda marka iyagu sidaa uma dhigayaanoo de sixir ma odhanayaan akharulxukamaa'i bay leeyihiin dadka xikmadda badan badankooda waxay ku tegeen annahu khufiya fi lasmaa'i alxusnaa waxaa lagu hoos qariyey asmaa'da ilaahay allatii amara allaahu cibaadahu an yadcuuahu biha an yadcuuhu biha asmaa'da ilaahay ee la ina faray inaynu ku baryootanno ilaahay ismigii acdamka ahaa wuu ku hoos qariyey bal qaala kaiiru minhum qaar badan oo yacni xukamada ka mida oo sixiroolayaasha ay uga jeedaan waxay yidhaahdeen u fiirso halkaan u socdaa halkaas kullu ismin minha asmaa'da ilaahay ee asmaa'ulxusnaa mid kasta waxaa ku hoos qarsoon ismun cadiimun ism ismul acdam ah fii xaqi man waafaqahu wa taqaraba aw dacaa bihi oo uu helayo qof kasta oo ilaahay waafajiyo oo ku ducaysta oo ilaahay ugu dhowaada isamkaas isam kasta oo asmaa'ullaahiga ka mid ah alxusnaa isam kale oo ku hoos qarsoon ayaa jira oo dadka ilaahay waafajiyaa uuni ay gaadhaan darajada waayahay waxay yidhaahdeen marka wajacaluu lidaalika sabcatu wasaa'il haddaad rabto inaad ismul acdamka ku hoos qarsoon asmaacda inaad gaadho isam kastaba isam baa ku hoos qarsoone toddoba waddo mid unbaa kuu geynaysa toddoba masalo haddaad ku dhaqanto mid ahaan ismul acdamka waad helaysaa waanad karaamoobaysaa qowlkaaguna waa meel mar bay yidhaahdeen bal haddaba ismul acdam kan qarsoon dhadhaabaha uu ku dhex jira aan eegno ee qofku uu noqonayo qof ismul acdam kii garanayo oo ilaahay kula khitaabaya waxay yidhaahdeen cilmiga la yidhaahdo cilmul acdaad iyo cilmiga laydhaa cilmu اlawhaaq cilmulacdaad waxaa looga jeedaa tiraynu naqaano kow laba saddex afar shan lix ilaa halmajara tiradan aynu isticmaalno sir ku jirta sirtaa ku jirta markaad adeegsato ismulacdamkii baa kaaga soo dhex boodaya ismulacdamkii ayaa kaaga soo baxaya waa tirada kow laba saddex aynuu haysano xisaabaadka ayay iyagu xagga ula kacaan nimankan sixiroolayaashihii caalamka meel aanay aafaynin oo aanay faragelin ma jirto waatan habeenkii dhoweyd idinka warramayay sida makhluuqaadka xayawaanaadka ilaahay uu caalamkan inagula uumay ay ugu isticmaalaan sixirka xaggaasunbay wax walba ula kacayaan xayawaanaadka hadday bisadaha tahay hadday ayda tahay hadday waataynu arkaynay xayawaan kastaba inay u adeegsanayaan sixirka waxay u adeegsadaan sixirka alacdaad oo tirooyinkii ah waan idin tusi doonaa siyaabahay u adeegsadaan cadadda ninka markaa acdaadda iyo sirta ku jirta fahma fanni dhan baa jira oo markaa sida acdaadda loo isticmaalo cilmuljafra ayay yidhaahdaan cilmuuljafra ayay yidhaahdaanoo acdaaddaasaa wax la kala goynayaa wax la isu geynayaa wax la kala tuurtuuraya raqam baa kuu soo baxaya raqamkaasaad raqam kale ku daraysaa koodh buu noqonayaa maxaanku idhaha lagula hadlo makhluuqan jinka ee la adeegsanayo oo iminka waxaad ila fahmaysaan moobilaa wada haysataan moolimadaasi nambaray leeyihiin nambarkaad garaacdaba qof baa kaaga soo booday soo maha nambarkaad garaacdaba four four two cid baa ka soo baxaysa acdaadan marka la isticmaalo waxna la aqriyo haddii la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa eh, eh, maxaan ku idhahdaa satellite iyagu ay leeyihiin ayuu markiiba qabsanayaa dabadeedna markiiba ijaabaad helaysa iminka markaad telefoonka garaacdo haddaad maraykan la hadasho sow ijaabo dhaqsaa heli maysa sidaasoo kaleba acdaada la isticmaalayaa nambarkaa markaad garaacdo wuxuu ku dhacayaa eh, koodh buu ku dhacayaa dabadeedna markiiba jawaab degdegaad helaysaa jawaabtaa aad heshayba waxay ku tilmaamayaan inay tahay sir ku jirta acdaadan iyo tirooyinka oo raqamkaa markaad qaabka u isticmaashay waxaa kuu soo baxay jawaabbaa markiiba kuu soo baxday idan waxaa tahay ruux karaamaysan oo ismulacdamkii isticmaalay ismulacdam alladii laa yuraddu calaa man dacaahu markiiba waa taa lagu ajiibay markaasaad waxaad garaadaad tolanaysaa marka jawaabtu markiiba kuu soo baxdo markiiba waxaad isu qaadanaysaa awliye ilaahay oo la aqbalay arqaamta laguu sheegayna waa arqaam la isla yaqaano sixirowlayaashu ay ula hadlaan saaxiibadood kaasi waa mid marka waxaa la inooga dhigay cilmu ulacdaad ama siru ulacdaad inuu ku jiro ismun min asmaa'i illaahi alacdam qofkii isticmaalaana markiiba jawaab degdega uu heli doono waxaa kaloo yidhaahdeen waxaa jira cilmi la yidhaaho cilmu alawfaaq waa cilmi in badan aa ku aragteen qardhaasaha la qoro oo caawa insha allahu tacaala sabuuradda aan idinku tusi doono cilmu alawfaaq baa la yidhaha waxa awfaaq loogu bixiyey iyo sirta ku jirtana waxaan idinka sudi idinku tusi doonaa sabuuradda insha allah cilmiga saddexaad ee sirta ismullaahi alacdamka lagu helo dariiqooyinka toddobadaabay ah yidhaahdeen waxaa ku jira cilmu lxuruuf cilmulxuruuf waa alif ba ta taa jiim xuruuftaana sir baa ku jirta ruuxu markuu barto asraarta xuruufta ku jirtana markiiba jawaab buu helaa wuxuuna noqonayaa ruux ismul acdamkii helay oo ku guulaystay jawaab dhaqsaana helay waxay kaloo yidhaahdeen cilmiga afraad ee lagu gaadho ismul acdamku waxa weeye cilmu dabaa'ic alarbaca dabeecooyinka afarta ah ninkii barta wuxuu helayaa jawaab dhaqso ah oo caalam almalakuutka kula mucaamaloodo ama kula itisaalo ama kula xidhiidho dabaa'ic alarbaca wax saasu sii oo macno leh markaan dushiina ku aqriyo macno ma laha laakiin iyaga sir baa ugu jirta waxay leeyihiin dunidan aan joogno makhluuqaadku afar buu mid ka kooban yahay insaankanaad arkaysaana afartaa dabeecun bay usii kala qaybsamaan wuxuu ku odhanayaa qofkan dabeecaddiisu waa naari ama waa maa'i ama waa hawaa'i ama waa turaabi afartaa mid unbaa tahay afartaa masalo mid unbaa tahay waa ta yidhaahdaan in badan hebel burjigiisu wuu jilicsan yahay iyo hebel burjigiisu wuu adag yahay oo marka sixiroolaha loo tago wax burji la laydhaabuu marka hore kuu baadhayaa isamkaaguu qaadanayaa isamka hooyadaana wuu qaadanayaa ayaantaad dhalatay haddaad garanayso buu qaadanayaa bishii iyo maalmaha lagu jiro wuu isu geygeynayaa intaasoo magacyo ah ayuu tirooyin u beddelayaa abjadiyaadka aan dhigan doono caawa abjadiyaadka waxaa kaaga soo baxaya markuu sagaal sagaal u tuuro wax sagaal ka yar baa kuu soo baxaya dabadeedna halkaa waxaa ka soo baxaya burjigaagu ma naariba burjigaagu ma maa'iba naari waxaa looga jeedaa ma dabkaa kugu badan ma biyahaa kugu badan ma turaabkaa kugu badan ma hawadaa kugu badan abuurtaada noocee ku badan marka ay baabkaa baadhayaan burjigaaga ay baadhayaan waxay rabaan nooca sixirka laguu samaynayo ka ugu fiican ee ku qaban kara siday u isticmaali lahaayeen oo maalan haddii burjigaagu maa'i noqdo sixirkaagu wuxuu burjigiisu kacayaa marka loo adeegsado sixirkaa ama biyo lagu waraabiyo ama biyo guriga lagugu hor rusheeyo ama sixirkaagoo meel biyo la geeyo ayuu sixirka laguu sameeyaa qawi noqonaya haddii burjigaagu turaabi noqdo oo maxaanku dhaha ciidda ay u badan tahay dabeecaddaadu waxaa la samaynayaa sixirka laguu samaynaya waa la aasaya haddii burjigaagu hawaa'i noqdana ama shimbir baa laga laalaadinayaa inta sixirkii la xidha ama geed baa laga laalaadinayaa ama hawadaa la raacinaya hadduu naari noqdana burjigaaga wixii la qoray sixirkii ama dab baa la hoos dhigayaa ama dab baa lagu gubayaa ama kayfiyada marka burjigan laguu sheegayaa wax kale maahane nooca sixirka aad ku habboon tahay lagaaga aarsan karo ee lagugu soo fadhiisinaya marka horka burjiga lagu raadinaya marka wuxuu ku leeyahay ruuxu wuxuu awliye ilaahay noqon karaa ama ismun min asmaa'i illaahi alacdam uu heli karaa markuu aqoon u yeesho dabaa'ic albashar adabaa'ic alarbaca afarta dabeeco ee bini aadmigu leeyahay waa halkan imika maalan cilmigan casriga ay yidhaahdaan dhiiggaagu ma eba dhiiggaagu ma biba dhiiggaagu ma oba mise e biba mad walba yidhaahdaan hadduu dhiiggaagu e yahay waxaasaad u nugushahay waxaasaad saas waxaas ay yidhaahdaan oo kale ayaa arqaamtan iyo waxaan waxaa lagu soo saaraa burjigaagaa la ogaanaya waxa inkaasay sameeyaan cilmiga shanaad ay yidhaahdeen waxaa la noqdaa nin yaqaana ismullaahi alacdamka waxa weeyaan bay idhahaan cilmu alkawaakib waalaflaak waa cilmigii ku saabsanaa xidigaha xidigahanaa laga faaliyaa xidigahanaa wax loo xidhaa xidigahana howlo badan lagu lagu eegaa oo mazuxalba haddaad tidhaa ma zahra haddaad tidhaahdo ma shamsa ma qamarba kuwa waxaa loo eegayaa nooc baa la baranayaa loo isticmaalo oo sadaqaad loo bixiyo oo dhiig loo daadiyo oo wax loo shido waxyaalaha la samaynayo bukhuuraad loo shido ayay sameeyaan deedna waxay leeyihiin burjigi maanta waaa waxaan isticmaalayaa kowkabkii hebel baa maanta aan adeegsanayaa waxaana jira koodhis iyo nambaro ama ha ahaato xarfo ama ha ahaato acdaad eh loo isticmaalo oo burjiga ama andaxidiga eh, ama falaga loo adeegsado marka wax la wakaakibaya waxaa kaloo ay yidhaahdaan cilmiga lixaad cilmu nujuum xidigaha ayaa had iyo jeer laga faaliyaayo hadduu naxsi wato iyo balaayo iyo hadduu sucdi wato iyo wixii la mida ninkii barta wuxuu noqonayaa nin awliyada ka mid ahoo ismulacdamkii bartay bay odhanayaan midda ugu halisaysani waa middan toddobaad casharadeenna soo socdana ee wakhti badan inaga qaadan doonta waa cilmu اlasmaa'i waاlruqa waaddacawaat waa cilmi la barto oo la yidhaahdo ilaahay baa lagula itisaalaa asmaa' la barto oo la akhriyo oo dabadeedna ay soo xaadirayaan ilaa iyo malakuljibriil ilaa mikaa'iil ilaa israafiil baa soo xaadiraya ilaa malagii maxaanku idhahdaa naarta shidayay maalik ayaa imanaya marka asmaadaa iyo dacawaadkaa la aqriyo waynu yani waxbaynu ka tilmaami doonaa waxaana ka mid ah eh, ducada ay yidhaahdaan jaljaluutiyada iyo barhatiyada kuwa yowgaasaa ah ka mida ah ducooyinka la aqriyo oo ay leeyihiin dhulkaa gariiraya bahashaa markaad aqrido oo sidii la rabe aad u isticmaato barhatihim barhatihim kariirin kariirin taliihim taliihim tuuraanin tuuraan waxbay aqriyayaan waxaasi waa asmaaullaahi alxusnaa bay ka odhanayaan waad la yaabayso marka aad hoos u sii gashana waxay ku odhanayaan waa asmaa'dii ilaahay weeyaan oo lagu soo ururiyo waa waa cibri weeyaan luqatulcibri bay ku qoran yihiin oo haddaad tidhaa markaa barhatihim wuxuu la macno yahay wuxuu la macno yahay casiis bay ka dhigantah oo haddaan alcasiis alcasiis ku celceliya ka war may may lagaama rabo barhatiin baa la rabaa tanaa karaamo leh oo ilaahay sirtiisa soo bandhigi doonta buu ka odhanaya fahamtee soo maaha marka waxay yidhaahdeen haddaad doonayso inaad awliye ilaahay noqoto haddaad rabto inaad ismul acdamka barato haddaad rabto inaad markiiba qubuul hesho waxaa lagaa rabaa toddobadaa waddo mid uun inaad ilaahay usoo marto toddobadaa waddo inaad mid uun ilaahay usoo marto si aad u noqoto nin karaamaysayn oo qofkaa doono dilaya qofkaa doonto maxaanku idhaahdaa waalaya qofkuu doono qofka la jeclaysiinaya haddaad rabto nin saas noqdo oo wixiisa markiiba la arko oo cadceeddaa oo aad noqoto asmacdan baro marka khalqigii bini-aadmigii dhammaantood waxaa lagu laalayaa surayada iyo xidigahaasubay ka dhursugayaan oo xidigii hebel maanta miyuu soo baxay caawa miyuu soo baxay kii kale caawa ma joogaa waxaasunbaa laga sheekaynayaa marka cilmigan sixirka ku odhan maayaan waa cilmi wax lagu sixiro waa cilmi lagu hoosaasinayo oo hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yablaa ayaa sideeda uga dhex muuqanaysa waa cilmi ibliisi ah oo shaxdiisa iyo aasaaskiisa ibliis baa leh wuuna yaqaanaa ilmo nebi aadan sida loo dago laa taguranakum alxayaatu اddunyaa walaa yaguranakum billaahi algaruur shuf haddan magaca ilaahay siiye algaruur waa khayaamo badane khayaamo badane in badanoo haddaba sixiroolayaal ah cilmigaas waxay u haystaan cilmi awliye lagu noqdo wuxuu odhanayaa kitaabka aan ka soo qoray waa safxadda saddexaad kitaabka la yidhaahdo haddii alla ka dhigo tashiilul ma waxa u bixiyey kitaabka magaciisa waan soo wadaa wuxuu leeyahay markaa safxaddii saddexaad baa casharkan aan kuu aqriyaya uu ku yaallaa wa calaa hada alculuum manbacu usuul اlxikam baa laydhaha manbacu usuul اlxikma ayaa kitaabka aan ka soo qoray laydhaa wa haada wa calaa haada alculuum cilmiganaan kuu sheegay todobada ah madaaru tasriif bisiri alkhaaliqi fi lmakhluuqaat u fiirso kelmaddaa shirkiga ku jira sirta ilaahay dunidaba ku maamulo adduunyadaba fartaad ku wareejinaysaa ilaah yar baad noqonaysaa oo dunida saa farta ugu wareeji sirta ilaahay baad ka dabagelaysaayo ilaahay baad la maamulaysaa wa calaa haada alculuum cilmigaa toddobada ah haddaad barato madaaru tasriif bisiri alkhaaliqi fi lmakhluuqaat safxadda saddexaad ka ee kitaabka waqad aطlaquu calayha cilma siimiyaa dadka qaarkoodna ma cilmigan aan kuu sheegaye toddobada ah waxay yidhaahdaan cilmu siimiyaa cilmu siimiyaa haddii aad ka eegto munjadka asiimiyaa luqada af carabiga ee rasmiga ah waxa uu ku noqonayaa asixru weeye luqada af carabiga ah marka la macnaynayo siimiyaa laakiin ninkan qoray kitaabkani muxuu kuugu macneeyey waxay ku laqbeeyaanay ugu yeedhaan cilmigan aan kuu sheegayo ee toddobada masale mid ooduna cilmu siimya baa laydhaa wa huwa lafdu mucarabun asluhu shimyah kelmadani waa kelmad carabiyowday asl carabi uma ahabu isagoo odhanaya laakiin waa kelmad carabiga ku soo biirtay luqooyinka kale ka soo gashay waxaanay u dhigantaa shiimyah oo macnahe waana kelmad cibraani ah kelmad cibraani ah weeyaan macnaheeduna waxa weeye ismu اllahi tacaala kelmaddii carabi ahaan loo isticmaalaya asixru ayaa isagu wuxuu inoogu qallibay oo uu inoogu sheegay siimiyaa inay tahay ismu اllah kelmaddan waxaa laga wadaa buu yidhi ismu اllah baa laga wadaa wa manbacu usuul اxikma ayaad ka eegaysaa safxaddiisa saddexaad marka uu buunbuuninayo oo cilmigan uu aada uga warramayo inuu dabinka ku soo geliyana uu rabo wuxuu odhanayaa isla safxadda saddexaad manbacu usuul alxikma waqad allafa fii hada alculuum alsabca khalqun laa yuxsuun waxaa qalinkiiyo tawaadda isu daray cilmigan toddobada ah khalqi aan la koobi karaynin tiradooda wuxuu weliba kuu tilmaamayaa kutubta ugu sidata ee laandheeraha ah buu kuu tilmaamayaa wa min axsani maa sunnifa fii daalika cilmigan toddobadaa ka warrama kutubta laga alifay waxaa ugu sita kitaabka la yidhaahdo shamsulmacaarif waxaa ugu sita buu yidhi kitaabka la yidhaahdo shamsulmacaarif alkubraa waxaana iska leh laqabka uu siinayo lilimaami اlkabiiri اlxakiimi الshahiir waxaa qoray nin imaam ah oo aad u weyn oo xikmad badan oo caan ah oo la yidhaahdo abulcabaas axmed binu cali albuni albuni ayaa iska leh wuxuuna dhintay lix boqol iyo labiyo labaatankii lix boqol iyo labiyo labaatankii ayuu ninkaasu dhintay buu yidhi haddii iminka aada googalka gasho oo aad weydiiso qaa'imatu kutub asixr waxaad ii sheegtaa liis ii soo saar kutubta sixirka laga barto haddaad tidhaahdo wuxuu kuu soo qorayaa kitaabka ah iyo kutub kaloo fara badan qaa'imatu kutub sixr haddaad tidhaahdo googlekaa ka jawaabaya oo kuu sheegaya waana kutubta ugu sidata buu ku leeyahay ee cilmiga awliyada lagu noqdo ee asraarta lagu helo kuu yacni ku gaadhsiinaya waxaa ka mida shamsu lmacaarif alkubraaga ayaa ka mida buu ku leeyahay intaa haddii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan in yar taago toddobadan masalo ee uu yidhi awliya lagu noqdaa ee hadday tahay cilmulacdaadka iyo cilmulawfaaqa inaan xabad xabad isu dul taagno bal marka Eh, waxaan idinka soo horbaxaan si aa u garataan inuu yahay cilmu sixir marka waxaan jeclahay inaan sabuuradda in yar istaago oo aan bal horta qadiyadda alawfaaq awfaaqda iyo eh, waxyaalaha isticmaalaan in yar inaan sirteeda idin yaro bidhaamiyo haddii ilaahay yidhaahdo ayaan jeclahay haddii alla yidhaahdo alawfaaq jamcu waqfin wafqin wafqin oo mufrad ah ayaa awfaaq lagu jamciyaa marka kelmadda haddii erey keliya laga rabo hal xabo wafqi baa la ydhaah jamaceeduna awfaaq baa la ydhaah bima sumiya alawfaaqu awfaaqan maxaa loogu bixiyey awfaaqda maxaa wafqi loogu bixiyey maalan waxaynu soo qaadanaynaa waa shaxda shantaradii kale aad baddo iyo kurubootadii caruurnimadii haynu ciyaari jirnay saa marka loo shaxeeyo awfaaqdu waxay leeyihiin godad badan bay leeyihiin awfaaqdu godad badan bay leeyihiin kan rubaaci baa la ydhaa kow laba saddex afar kow laba saddex afar dhankaad u dhaqaaqdaba waa afar dhankaad u dhaqaaqdaaba waa afar mid waxay yidhaahdaan kanna hulaaثi baa la ydhaa hulaaثi ayaa la ydhaahdaa markaa godadkanaa xuruuf ama arqaam lagu buuxiyaa maala ismu allah ayaan rabaa inaan waqfi ka sameeyo inaan waqfi ka sameeyo ayaan doonayaa waxay ku odhanayaan ereyadii xarfihii allah uu ka koobnaa saa u kala goo intaa markaad ku buuxiso xarafkaa ugu horeeya xagga hore keen saa u dhig haddana haddana laamkii ku bilow alif ku xigsii haddana ha ku xigsii haddana laam ku xigsii laam iyo ha iyo alif iyo laam afartaa weji waxaan u kala jejebiyey ismkii maxay ahaa allah sidaa markaad u qorto maqsadkaaguna uu yahay ama inaad wax ku disho ama inaad wax ku dhacdo ama inaad maxaanku idhaahdaa aad faa'iido ku soo hoyso ama laba ruux aad isku jeclaysiiso ama laba ruux aad kala firdhiso asmaa yar baa la aqriyayaa magacyo shaydaan bay aqriyayaan laakiin maqsadku waa intan maqsadku waa intan waxa weeyaan isamkan ilaahay oo lagu talaacubayo ee kolba dhan loo leexinayo walilaahi اlasmaaء اlxusnى fadcuuhu fadcuuhu bila wadaru اladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi sayujزawna maa kaanuu yacmaluun sow kuuma muuqato magaca ilaahay markaa intaasoo jeer markaan rogrogo waxaa laga yaabaa laba jeer inay eray qaldan ama erey ilaahay aflagaado ku ah inuu meeshaa ka soo boodo mihaal yar aan ku siiyo magaca xasan xasan haddaan kala jejebiyo oo aan dib u akriyo bal ka warrama maxaa ka soo baxaya naxsi miyaanay ahayn naxsiguna miyaanu dubuur ahayn naxsigu miyaanu dubuur ahayn markaa shayga markaad rogrogteed ku talaacubto hal hal mar ama laba jeer bay aflagaado noqonaysa aflagaado ilaahay loo geysanayo marka dhiiranaanta asmaa'da ilaahay lagu talaacubayo ayaa markiiba ciidan baa imanaya kuwa adeegaya oo waxaad ka rabtay kuu qabanaya soo arki mayse halka iminka ay erayada kaga buuxiyeen baa mararka qaarkood erayadaas ayaa xisaab loo beddelaa allah ayaa xisaab loo beddelayaa abjadiyaadka waxay noqonaysaa alifku wuxuu xisaabta wuxuu ka qaataa waaxid laamkuna abjadka wuxuu ka yahay soddon kanna wuxuu ka yahay soddon kanna wuxuu ka yahay shan khamsa isugeyn hal marka loo geeyo lixdan waxaa weeyaan koo iyo lixdan shan u gee isamka allah wuxuu iyaga agtooda ka qoran yahay sita و isamka allah agtooda wuxuu ka yahay sita wa sittiina raqaman buu agtooda ka yahay markaa sitow sitiinka ah marka aad jadwalka ku buuxinayso jadwalka markaad ku buuxinayso qaabkan uu kuu noqonayaa wuxuu kuu imanayaa musallas buu kuu noqonayaa musallas ayuu kuu noqonayaa lix iyo lixdankii miftaaxa qalbiga waxaad siinaysaa labiyo labaatan saddex meelood markaa lixdan u qaybsama mise labiyo labiyo labaatan soo maha labiyo labaatanka qalbigaad dhigaysaa intaa markaad dhigto miqlaaqana waxaad siinaysaa cishiriin miftaaxana waxaad siinaysaa arbaca wacishriin naariga waxaad siinaysaa koo iyo labaatan kanna waxaad siinaysaa labaatan iyo lix kanna waxaad siinaysaa sagaaliyo toban kan waxaad siinaysaa khamsa wacishriin kanna damantaa cashar kanna ثalaaثa وaشhriiن haddaba halkaasaan awfaaqi kaa tusayaa waqfigii haddaad sidan u tiriso waa lix iyo lixdan haddaad kaana tiriso waa lix iyo lixdan haddaad kan u tiriso waa lix iyo lixdan sidaa haddaad u tiriso waa lix iyo lixdan sidaa haddaad u tiriso waa lix iyo lixdan sidaa haddaad u tiriso waa lix iyo lixdan sidaa haddaad sooma aragtid marka shan iyo labaatan loo geeyo siddeed iyo toban waa imisa afar iyo saddex iyo afartan saddex iyo afartan saddex iyo labaatan ugee lix iyo lixdan labaatan laba iyo labaatan ugee afar iyo labaatan waxaad uge mayo labaatan labaiyo laba iyo labaatan dheh laba iyo labaatan afar iyo labaatan ugee waa lix iyo lixdan kow iyo labaatan lix iyo labaatan ugee toddobiyo afartan sagaaliyo toban uge waa lix iyo lixdan haddaad sidaa u tiriso kaa iyo kan iyo kan isu geysana waa lix iyo lixdan kan iyo kan iyo kan haddaad isu geysa waa lix iyo lixdan yutaabiq way isimanaysaa dhankaad u dhaqaaqda haddaad saa u tiriso haddaad saa u tiriso yatawaafaq boqol kiiba sagaal iyo sagaashan awfaaqda marka cadadkooda la tiriyo way iswaafaqaan lidaalika ba waxay u bixiyeen awfaaq baa la yidhaahdaa marka awfaaqdu waxay leeyihiin shaxyaal badan laakiin shaxda ugu badan ee ay isticmaalaan waa shaxda hulaaiga ah shaxda hulaasiga ah ayay aad u isticmaalaan nimanka sixiroolayaashii weliba waxay aad u adeegsadaan sagaalka xaraf ee ugu horreeya abjadka sagaalka xaraf ee ugu horeeya abjadka abjadka waa taqaaniin waxaa la yidhaha abjadku laba qaybood buu ka kooban yahayoo kow iyo labaatanka xaraf ee ugu horeeya waa aasaaskii luqata sam luqata sam aasaaskiisii wuxuu ahaa kow iyo labaatan markay sii farcantay ee luqada afka carabigii dhalatayna toddoba xarafoo dambe iyadu yeelatay waana toddobada xaraf ee luqadeenna ka maqan inaga soomaali ahaan toddobada xarafee aynaan lahayn akhad iyo dadaq toddobada xaraf ee abjadka ugu dambeeya luqada afka carabigaa iska leh inagu ma lihin ha ma lihin khana ma lihin maxaanku idhahda carabin bay inooga timid iyaduna kelmad haddaad kha haddaad aragto hal ere keliga oo soomaaliya baan lahayn inta kaleo dhan waa carabi khalfad ayaa af soomaali ka ah waxa luqo jirta o dhan khaa'in haddaad tiraa waa carabi khuuro haddaad tira kalfad iyo khuuro labadaasay yidhahdaan waa af soomaali inta kaleo dhan waa carabi marka toddobada xarafee u dambeeya waa markay farcantay luqada afka carabi bay keeneen marka waxaa la yidhaahdaa abjadka markii hore qaabka uu u dhisan yahay halkan alif ba ta sa aynu nidhaahno uma dhisnayn abjad hawas xuti kalaman buu u dhisnaan jiray saasaa luqadu u dhisnayd marka xaraf waska xaraf kasta waxay siiyaan tiray siiyaan tiradaasaa markaa la isticmaalaa waana sagaalka xaraf ee ugu horeeyaba aada loo adeegsadaa marka ay adeegsanayaan waxaanay u dhisaan boad zahaj waaxin sidaasay u dhisaan sagaalka xaraf waxaa ugu horeynaya marka alifkay halkaa ku dhigaan ba'dana halkaasay geeyaan waa inaad tartiibtaa u kala waddaa alifka waa inaad halkaa ku bilowdaa oo miftaaxiya ba'dana waa inaad halkaa geysaa waa yahay abjad jiimkii baa markaa ku xigaya oo tartiibinaas abjad siday u kala horeeyaan abjad hawaz xoti marka ya-da way iska gooyaan afar saddex loo geeyey laba lagu daray sagaal sagaalkaasay aada u isticmaalaan sagaalkaa xaraf ayay aada u isticmaalaan oo waxay u tartiibsanaanaysaa waa halkaasay gelaysaa sahajna halkaasay gelaysaa saasuu golaya badad sahaj waax laakiin waa inaad alifka ku bilowdaa bacda halkaa tagta jiimkii haddana aad u timaaddaa sagaalkaa xaraf waxay isticmaalaan baa la ydhaha boqol nooc ka badan oo sixira loo isticmaalaa isagoo yani tiro waa la isticmaalaa isaga oo tiro ah waa la isticmaalaa markaa tiradiisa aada qaadato sida kan oo kale ayuu wafqi noqonayaa oo dhanka aad u dhaqaaqdaa waa sagaal markaad xarfaha aad ku bedasho tirooyinkooda oo abjadka waxay siiyaan waaxid ba'dana tiniin jiimka talaata daalka arbaca ha'da khamsa waawga sita zaa'ida sabca tamaaniya tisca markaa mid walba haddaad tiradiisa siiso waxaa kuu soo baxaya tirooyin dhankaad u dhaqaaqdaaba uu yahay tiro isla eg oo sagaala haddaad saa u tiriso haddaad saa u tiriso haddaad saa u tiriso marka waxaa lagu talaacubayaa iminka batad zahaj waax ma ilaahay caydiisa ma ammaantiisa ma aflagaado kala cid garanaysaa ma jirto waa alsam waxay alaasimta yidhaahdaan alaasim markaa maxay tahay alsamo maxaa tahay alsam waxaan imika halkaa ku qoran batad zahaj waax lama garanayo iyaguba isla yaqaan waxay u yaqaaneen xuruufta noocaasaan cidi sharxi karaynin dalsan bay yidhaahdaan qaab kalena way u qoraanoo mararka qaarkood intay sidaa yidhaahdaan ayay waxsaa isu weydweydaariyaan markaasi arqaamna ku dul qorqoraan waxa ay qorayaan iyagunbaa yaqaano waa dalaasin marka kelmaddan dalsam macnaheedu waa maxay baa la weydiiyey waxay soo baxday uun musallad oo dhinacii kale loo aqriyey kelmaddani waa musallad musallad oo gadaal loo aqriya weeye maxaa la sallidaya khalqigana jin lagu sallidayaa makhluuqaadkan ayaa jin lagu sallidayaa jinni ninkii keenaa bixiiso maydaan maqli jir jinni ninkii keenaa ayaa bixiya waxaan iyagaa tasliidkan wadaa marka iyagunba hadhow ay rabaan in haddana la magansado marka ereygan sidiisaba waa musallad oo dhinaca kale loo aqriyey haaliban farta sixirka lagu isticmaalaana waa far gadaal gadaal loo aqriyaba weeyaan haddaad akhridaa haddaad aragtaan oo xuruufta ay qoreen aada akhriyi ka weeyo muraayadun baa lagu beegaa waa sida shaambadda ereygiiyo sidiisiiba markaa kuu qormaya way fahamtee soo ma haddaad rabto markuu saaxirku doonayo inuu musallad qoro dalsan buu kuu qorayaa marka haddaan muraayad hor dhigo xarafkii caadiga ahaa ee musalladkiiba ii qormayaan marka weligaa haddii aad farta sixiroolaa inaad akhrido damacdo waa shaambada muraayad hordhig xisaabtiio marba waxaan waxaan qabtay nin la sixrayoo warqad bay u soo qoreen waxaa ku qoran allaa yanaama abadan allaa yanaama abadan iyo allaa yashqala abadan weligii inaanu seexan baa lagala dagaalamayaa inaanu shaqo tegin warqaddii baan helay waan akhriyi kari waaye nin baa wuxuu igu yidhi war muraayad soo qaadoo dhinaca kale u dhig carabigii caadigaa ii soo baxay allaa yanaama abadan allaa yashqala abadan markaa sidoodaba way way guracaan waa wax gurac u shaqeeya sixiroonayaasha marka kelmaddan dalsam lagu leeyahay waa musallad oo makhluuqaadkanaa lagu salliday oo waa qorigii maxaanku idhaahda ama geedkii gudinta ku jiray weeye geedkii gudinta ku jiray somaynaan odhan jirin gudin yahay barhkay baa kugu jire ima aadan goyseen saaxirooluhu waxa weeyaan waa eh, eh, gudinta daabkeedii wey gudinta daabkeedii marka uu shaydaanku helo waddo uu kuu soo maro isagoo aadamaha kuu adeegsanaya musallad baad ku noqonaysaa waad kugu salidmaya marka cilmiga kan ayaa waxay yidhaahdaan cilmu اlawfaaq cilmul awfaaqaasina waa kay ku leeyihiin toddobada cilmi ee ilaahay sirtiisa lagu helo ama ilaahay siduu caalamkan u maamulo sira alkhaaliq limakhluuqaatih waxaasaa kamid mid ah asmaa'da ilaahay lagu talaacubayo ee kolba dhan loo rogayo ee marka dambena si magac qaldani uu meeshaa kaaga soo boodaya waxaasaa markaa qardhaasa laynooga dhigaa oo layn maxaanku idhahda qoorta laynoo geliyaa sidii ingiriiskii berigii inagu soo duulaye carruurteenna dhaymoolaya intuu yimi haddii alla ka dhigo macatabka u geliyey ee markii ay kaneecadu ku dhacday ku yidhi waa qardhaastii kaneecadii xumaddae xidh caruurtii yaryaryadooo madamacadto xidhan war waxani waa maxay waa qardhaastii kaneecada imika waxaynu qardhaasa ka dhigannaa uun asmaa'dii ilaahay oo lagu talaacwayo oo lagu cayaarayo oo kolba si loo dhigayo ayaynu cilmi ka dhigannaa ama aynu magan moodnaayoo laynagu soo salliday cashirkeenna caawuna halkaa haynoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان